subxaanahu watacaala isagoo ilaahay ku dhaartay xidiguhu meelaha ay ku dhacaan falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa marka laadani waa sila weeye jumhuur alculamaana sidaasi ayay qabaan falaa uqsimu ay fa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqicinnuduumi xididuhu meelahay ku dhacaan baan ku dhaartaye wa innahu dhaartaasina baku dhaarashada meelaha lagu dhaartaana laqasamun dhaar weeye eh low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cadiim weyn oo culuse inahu qur'aanku aayaddaa dhexe waa muctarida jumladaas falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelaha ay ku dhacaan baan ku dhaartaye wa inahu dhaarkani amba lagu dhaarashada lagu dhaarto kuwaasi laqasamun dhaar weeye low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen cadiim culus weela oo innahu kani laqasamun dhaar weeye qasamkaas oo cadiimun weyn low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeene innahu kitaabkani laqur'aan mid la akriyo weeye laqur'aanu weeye qur'aanka oo kariim wanaagsan fii kitaaba kitaabkii ku sugan weeye kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey oo lawxal maxfuudka waa uu ilaashan yahay oo bedelid iyo shayaadiintu inay gaadho labadaba waa mid laga ilaaliyey fii kitaab ayuu ku sugan yahay masnuunin la ilaaliyey laa yamasku ma taabtaan ku kitaabkan la ilaaliyey ila almudaharuun kuwa la dahiray mooyaane cid kale ma gaado oo ma taabato marka haddaba almudaharuun waa ayo ma mu'miniinta mise waa malaa'igta mufasiriinta qaarkood waxay ku fasirayaan almalaa'ika oo lama odhanin kuwa isdahiray waa ism mafcuul weeye kuwa la dahiray weeye ila almudafaruun kuwa la dahiray mooyaane marka cidda gaadhaa waa malaa'igta in weeye waxanina waa khabar ee amar maaha marka waxaa laga hadlayaa malaa'igta iyo gaariday gaadhaysa uun looxal maxfuudka culimada qaarkoodna waxay leeyihiin waxa weeye waa kitaabkan qur-aanka ah markaa ma habboona qofku isaga oo aan daahir ahayn inuu kitaabkii taabto inuu taabto ma haboona bay yidhaahdeen ma arkaysaa oo iyagu markaa sabarkan bimacna alamar bay ka dhigayaanoo yaanay taabanin bay noqonaysaa ila almudaharuun kuwa la dahiray mooyaane marka almu'minuuna bay noqonayaan bay labada qowlba mufasiriintu way ku fasireen waxaad moodaysaa qowlka hore inuu xoog badan yahay waalcilmu cinda allah tanziilun ay munazlun mid laga soo dejiye weeye kitaabkan tanziilun ay munazalun mid laga soo dejiye weeye lirabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda xaggiisa ayaa laga soo dejiyey haddaba kitaabku waa ka sidaasahe afa bihaadaa makan alxadiisi ah warkan kitaabkan ayaa antum idinku mudhinuuna aad fudaydkanaysaan almudaahana waa almudaaraat waalmulaayana aantum idinku afabihaada alxadiisi afabihaadaa matan alxadiisi ah warkan iyo kitaabkan ayaa antum idinku mudhinuun aad fudaydkanaysaan waa doonaysaan inaad ka tagtaan oo aad mudaahano ku samaysaan ood cadalga ugu dabacdaan oo aada gaalnimada kuwa u dabacsan aad noqotaan mudaahana aad isu dabacsanaataan watajcaluuna ma waxaad ka yeelaysaan risqakum ay shukura risqikum risqii laydin arsaaqay ku mahadnaqiisa ma waxaad ka dhigaysaan annakum tukadibuun inaad beenisaan watajcaluuna ma waxaad ka yeelaysaan risqakum mudaaf baynu qadaraynaa shukra risqikum arsaaqidda laydin arsaaqaykum mahadnaqeedii ma waxaad ka dhigaysaan mahadnaqii annakum tukadibuuna inaad beenisaan annakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan ay takdiibakum ma waxaad ka dhigaysaan beenin aad beenisaan isku hashtaag yeelaysaan ee falowlaa fahallaa maxaad haddaad sidaa markaad beeninaysaan ood xumaanta la imanaysaan falowlaa ay fahallaa maxaad idaa xilliga balagad ay gaadho nafku ay ruux idaa balagad markay gaadho alxulquuma dhuunta markay soo gaadho qofku uu dhuu weeriyo alxulquuma dhuunta markay soo gaadho walxaalna ay soo gaadho antum idinku xiina idin xilligaa nafku dhuunta ay timi xiina idin xilligaasi tanduruuna aad eegaysaan oo aad leedihiin qofkii way ka socotaa aba wuu duundagayaa walxaalna aad eegaysaan naxnu annaguna aqrabu aanu idinka dhownahay ilayhi yacnihi maydkan amba kan dhimanayo muxtadarka ah minkum idinka walxaalna ay dhiinta soo gaadho naxnu annaguna aqrabu aanu uga dhowaansho badannahay ilayhi qofkan dhimanaya minkum idinka aanu idinka dhownahay walaakin ha ee laa tubsiruuna aydaan arkaynin macnaha malaa'igta iyada nafta ka saaraysa idinka dhow aydaan arkaynin xaaladay halkaa marayso falowlaa ay fahallaa maxaad in kuntum haddaad tihiin hayra madiiniina kuwa la abaal marin doono qayrkood ama falowlaa maxaad in kuntum haddaad ahaateen hayra madiiniina kuwa aan la abaal marinaynin tarjicuuna sawaabta layla halkaas adhay tarjicuuna maxaad ugu soo celin weeye tarjicuuna maad soo celisaan haa nafaasi fahal laa tarjicuunaha ay tarjicuuna maad soo celisaan haa nafaasi in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa ku run sheegaya inaan qiyaame iyo soo celinidba aanay dhacaynin xaaladaadu maxaad wax u tari la'dihiin qad qasan ugu huquuni la'dihiin fa amaa in kaana aayaddan ilaahay wuxuu ku caddeeyey dadku inay saddex qaybood inu noqon doonaan cinda ikhtibaarihim marka dhimanayo waa saddex qola un inuu qofku yahay meel muqarabiin dadka cibaadadoodu badan tahay ee ilaahay aada ugu dhow iyo inuu yahay asxaabu lyamiin iska wanaagsan iyo iimaan uu leeyahay oo acmaasha wanaagsan uu sameeyo laakiin laga camal badan yahay iyo inuu yahay qof ilaahay beeniyey subxaanahu watacaala saddexdaa qolaba xaaladan ay naftu ka baxayso way kala duwanaanaya allaahu wuxuu yidhi fa amaa in hadduu ahaado ay ilmukhtabar baad qadaraysaa ismiga kaanada fa ama macnaa dadku way qaybsamayaan fa amaa in kaana hadduu ahaado qofka nafta laga qaadayaa min almuqarabiina kuwa maaragtay la dhoweeyey min almuqarabiina kuwa la dhoweeyey ee waajibaadka sameeya iyo mustaxabaadka xaaraamta safaga iyo makruuhaadka iyo miicaadka qaarkood ba iskaga taga hadduu kuwa ahaaday falahu qadar falahu qofkaa waxaa u sugnaaday rawxun raaxo ayaa u sugnaatay ay istiraxatun istariix baa la yidhaahdaa adduunyada dhibaatadeedu ka raaxaysanaya rawxun raaxo ayaa u sugnaatay iyo wa rayxaanun udgoon ama wa rayxaanun risiq ayaa u sugnaaday wa jannatu naciim naciima jannadeeda ayaa u sugnaatay janno lagu nicmaysto ayay leeyihiin bishaaradaasay helayaanoo malaa'igta ugu bishaaraynaysa wa ammaase sidaa dheh wa ammaase in kaana hadduu ahaado qofka naftu haysaa min asxaabi اlyamiin midigta asxaabteeda haddii uu ka mid ahaado kuwa kitaabkooda midigta laga siin doono fasalaamun salaam baa waxaa lagu odhan doonaa ay malaa'igtu ay ku odhan doontaa fasalaamun ay fasalaamatun badbaado ayaa laka kuu sugnaatay waad badbaadaysaa fasalaamun badbaado ayaa laka adiga kuu sugnaatay ay loo baasa calayka anta ilaa salaama min asxaabi اlyamiini xaalaad ka mid ahaatay kuwa asxaabi اlyamiin amba anta adigu min asxaabi اlyamiini midigta asxaabtooda ayaad ka mid ahaatay kuwa kitaabkooda midigta laga siin doono amba nabi ibraahim midigta ka fadhiisan doona amaba dhinaca midig mari doona wa amaase in kaana hadduu ahaado qofka naftu haystaa min almukadibiina kuwa xaqa beeniyey min almukadibiina hadduu ahaado kuwa xaqa beeniyey mid ka mid ah addaalluuna ee lunsan falahu kanina wuxuu leeyahay misul sooryo ayuu leeyahay amba martigelin famisulun ay falahum waxay leeyihiin mawsuulin sooriyo ayay leeyihiin amba martigelin min xamiimin biyo kulul ah wa tasliyatu jaxiim jaxiima gelitaankeeda waa maskara wa tasliyatu jaxiim jaxiimo gelidooda ayay leeyihiin inna haadaa kaasi warkan iyo khabarkaasi lahuwa isagu xaqu lyaqiini waa min baabi sifati min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufihaa ina haadaakani lahuwa isagu alxaqu weeye alyaqiin ina haadaakani lahuwa isagunbaa xaqulyaqiini yaqiinkan ah maarkaysaa alxaqu kan ayaa ah alyaqiin ee fasabir nasah oo magaca rabbigaa ka fogee fasabir ka fogee bismi rabbika rabbigaa magiciisa shahid xumaanoo dhan macnaa rabbi rabbiga alcadiimi wey macnaa waxaanu cunsani ka foge bismi illaahi araxmaani araxiim suurati alxadiid waa suuradda lagu dhex sheegay jirka macnuu sidaa weeye suuradda bira maaha madaniyatan weeye aayaadkeedu waxa weeye ma arkaysaa sagaal iyo labaatan aayadood weeye qur-aanka boqol iyo afar iyo toban suuradood buu u qaybsamaa waa kala farta toddobiyo konton aayadoodbay maraysaa ee suuradood toddobiyo konton suuradood oo kale kala hadhayaa mooda bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa waxaa alle ka fogeeye sabaxa xumaan oo dhan waxaa ka fogeeya lilaahi alle waxaanu cuntay mi waxaa ka nasaha maa kuwa maagaasaa faacila marka qur-aanka intabuu ku soo arooray ficil maadiya sabbaxa yusabbixu sabbix subxaana intabuu ku yimi xaalad kaste ficilkoo maadi ah isagoo mudaarica isagoo amar ah masjar intaba mog sabbaxa waxa allk lilaah alla waxaa ka fogeeyo waxaan u cunsamin maa kuwa fi samaawaati sanaadka ku suganiyo arlada kuwa ku suganiyo ilaahay bay u tasbiixsadaan waxaan cuntaninoo dhan wa huwa alle alcasiisu allaha aan cidi ku adkaanin wey alxakiim waa allaha aan qalban waa allaha xukun iyo xikmadba u saaxiib ah lahu alla wuxuu leeyahay mulki samaawaati sanaadka lahaanshahoo waxaa ku sugan iyo waalardi ardada waxaa ku sugan yuxyii wuu nooleeyaa alla kuu doono tasima nool u nooleeya wa yumiit waanu dilaa ilaahay kuu asashiisu dhammaato wa huwa alle calaa kulli shay shay walba qadiiro allaha sara subxaanahu watacaala weeye huwa alle alwalu allaha horreeyey weeye wax kastuu tira waa allaha ka horreeyey waalaakhiru allaha tiraya weeye allaha tiraya weeye waadaahir allaha sarreeyo weeye cidina aanay ka sarraynin waalbaadinu allaha aanay waxba ka qarsoonayn weeye isaga oo dhow ama waalbaadinu allaha aan khalqigiisu arag weeye adduunyada intay joogaan adugu ikhtilaaf bay culimmada mufasiriintu ku leeyihiin tafsiirka laakiinse waxaa ugu awraysan tafsiirka rasuulku saaray salawaatu اllaahi wasalaamu calayh xadiidka bukhaari imaam bukhaari wuxuu leeyahay yaxya aldaahir allaha koreeyo weeye calaa kulli shayin cilma waalbaatinu allaha aanay waxba ka sokayn weeye calaa kulli shayin cilma shay walba cilmi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowyahay weeye rasuulkuna waa kii lahaa anta alwalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta alظaahiru falaysa fawqaka shay wa anta albaadinu falaysa duunaka shay sidaasaa rasuulkuna ku fasirayayo tafsiirkaa rasuulkunbaa la qaadanaya alla aan cidina ka korayn weeye albaadinu allaha sakeeyo weeye amba shay walba ogsoon amba addoommadiisa ka qarsoon wahuwa alladi kulli shay shay walbana caliim allaha ku cilmiga badan weeye kuwa alleh alladiisa weeye khalaqa abuuray alsamaawaati samaadka iyo walarda arlada ku abuuray fii sittati ayaam maalmo lixa gudahood ku abuuray humma dabadeed istawaa kor maray amba ku ekaaday cala alcarshi carshigiisa dushiisa ku ekaaday yaclamu waa ogsoon yahay maa yeliju waxa gala fil ardi arlada waxa gala hadday roob tahay wax u hoyda wax lagu aaso wamaa kiibuu ogsoon yahay wayaclamu waa ogsoon yahay maa waxbuu ogsoon yahay yaxrubu ka soo baxa minhaa arlada ka baxa amba u hoyday amba midhaba wamaa kiibuu ogsoon yahay yanzilu ka soo dega min asamaa samada xaggeeda ka soo dega malaa'ig awaamir ilaah wuxuu qadaray roob intaba wamaakiibuu ogsoon yahay wayaclamu waa ogsoon yahay maa waxbuu ogsoon yahay yacrusu kora fiihaa samada xaggeeda u baxa wa huwa alleh macakum ka idinla socda weeye waa maciyadii caamka ahayd maciyatin caama baa la yidhaahdaa khalqigiisa dhan baa ilaahay og yahay waxay marayaan iyo waxay mudan yihiin iyo waxay ku sugan yihiin wahuwa alla macakum allaha idinla socda weeye aynamaa kuntum meel aada haataanba rabbiga idinla socda weeye wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir allaha arkaya weeye lahu rabbi wuxuu leeyahay oo u sugnaaday mulku samaawaati sanaadka waxa ku sugan allah yaa iskale rabbi baa iskale weeye walardu iyo waxaa ku sugan wa ila allah alla xaggiisa uunbaa turjacu loo celin doonaa amba loo celiyaa alumuur umuurahaba rabbi loo celiyaa yuuliku wuxuu geliyaa alle yuuliku wuxuu geliyaa alleyla habeenka fi maalinta ayuu dhex geliyaa markaasay maalintu ballaarataa amba ka badataa habeenka oo kale wayuhriku wuxuu geliyaa annahaara maalintiina fi leyli buu dhex geliyaa amba midinku tagu sii kala yimaadaa wa huwa alle caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laaduhu waxay saaxiibka u yihiin bidaati suduur laaduhu waxay saaxiibka u yihiin allaha ogseena ku cilmiga badan weeye aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuuluhu rumeeya wa anfiquu bixiya mima kii wax ka mida bixiya jacalakum rabbi idinka dhigay mustakhlafiina kuwii ka wakiila fiihi maalkaba waa ism mafcuul ma og tahay wa anfiquu bixiya mimaa kii wax ka mid ah jacalakum rabbi idinka dhigay amba idinka yeelay idinka mustakhlafiina kuwii ka wakiila mustakhlafiina uu wakiil idinka dhigay fiihi maalkan aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ee minkum idinka idinka mid ah wa anfaquu bixiyey maalkooda lahum kuwaasi waxay leeyihiin ajrun ajar bay leeyihiin ajarkaasoo kabiir weyn wamaa maxaybaa maadii sitaansigaayaga weeye wamaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday laa tu'minuuna xaal aydaan rumaynaynin maxaa idiin sugnaaday caamilka istiraarka laga faaidaya laga fahmayaaye laa tu'minuuna xaal aydaan rumaynaynin billaahi alleh iyo wrasuul billaahi alle aydaan rumaynaynin walxaal maxaydaan u rumaynaynin alrasuulu mubtada weeye alrasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idin yeedhaayo muxuu idinku yeedhaya litu'minuu si aad u rumaysaan birabbikum rabbigiisa aad rumaysaan walxaal buu idin yeedhayaa qad akhada alle uu qaaday qad akhada rabbina uu qaaday miihaaqakum ahdigiinii fallankii idinka qaaday inaad alla rumaynaysaan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa muuminiina maxaad ilaahay u rumayn la'dihiin kuwa alle alladii midka weeye yunazilu dejiya calaa cabdihi addoonkiisa muxameda ku soo dejiya aayaatin aayaad ku soo dejiya aayaadkaasoo bayinaatin cadcad ku soo dejiya muxuu ugu soo dejinaya liyukhrijakum siuu idinka saaro alle liyukhrijakum siuu idinka saaro min aulumaati madowyada siuu idinka saaro madowyada waa la jamciye min aulumaat waa ulumaati aljahli idinku saaro ilaa nuur alhudaa waaliimaan allah wuxuu idhi subxaanau wa tacaala wa ina allaha alle bikum idinka wuxuu idin yahay la ru'uuf allaha idin turista badan weeye wa ina allaha alle bikum idinka la ra'uufun allaha idin turista badan weeye raxiim ee idin naxariista badan leh wamaa naxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday oo anlaa tunfiquu anbaa iminka meesha ku jirta anlaa tunsixuu oo aydaan u bixinaynin fii sabiili illaah ilaahay dariiqiisa maxaydaan ugu bixinaynin xoolihiinna walxaal maxaydaan u bixinaynin lilaahi alla uu leeyahay miiraasu samaawaati saadka dhaxalkooda bimacanaa isagu u hali doono iyo waalardi arladaba laa yastawii masima minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin man mid ma antaqa bixiyey min qabli lfatxi maka intaan la furan horkood maalkiisa bixiyey waa min qabli fatxi maka aad bay muuminiin dadka muslimiinta ah xaalada ugu adkay xaalad adag baa lagu jiray markii dadkaa xilligaa maalkooda bixin jiray dee lama mid hateen iyagu wax laa yastawii ma sugna minkum xaala idinka idin ka mid yihiin man mid ma sugna antaqa bixiyey min qabli alfatxi furashadiina ka horteed maalkiisa bixiyey oo waqaatala diriray iyo mid aan bixinin ma sinna ulaa'ika kuwaas ayaa acdamu weyn daraja xagga darajada min aladiina kuwda ka darajo wen yihiin min aladiina kuwda ka darajo wen yihiin anfaquu bixiyey maalkooda min bacdu ay min bacdi alfatxi furashadiina ka dabadeed wa ay wacada allaahu alla wuxuu u ballan qaaday oo qaataluu diriray fatxu maka dabadeed wawacada allaahu alla wuxuu u ballan qaaday kullan midna ahsaba bimacnaa labada qolaba wacada allaahu alla wuxuu u ballan qaaday kullan labada qola mid walba alxusnaa kii wanaaga badnayd mafcuulkii labaad weeye alxusnaa kii wanaagga badnayd kana ayaa ilaahay ballan qaaday wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiir allaha qowlaalka ka ah weeye man waakee yaa kaasi markaa waynu kala fasinay man waakee yaa kaas waynu kala dhufanay moogtahay amba mandaladii man mandaladii seebaa kumaca ayaa yuqribu amaahin doona mandaa kaasi waakee alladii kaas amba man waa kuma yaa kaasi alladii kaasoo yuqrid allaaha alle amaahin doona qardan amaah xasanan wanaagsan oo hadduu amaahiyo waa jawaabtii istifhaamka e fa allana u laban laabo hu daynta qardiga dhamirkaa u celi oo fa yudaacifa dabadeed alla u laban laabo hu dayntii lahu isaga qofka u laban laabo walahu weliba walxaalna alla u laban laabo lahu qofkaasi uu leeyahay oo kale ajrun ajar uu leeyahay ajarkaasoo kariim wanaagsan اذkr xusnabiyow yowma maalin taraa aad arki almu'miniina kuwa muuminiinta ee ragga aad arki iyo almu'minaati kuwa muuminaadka haweenka aad arki doonto yascaa xaal uu soconayana aad arki nuuruhum nuurkoodu uu soconayo wa calaa xasabi acmaali nuur baa ilaahay siinaya ay ku dhaafaan nabiyga nuuruhum yasca xaaluu soconayo nuuruhum bayna aydiihim ayaga hortooda uu soconayo iyo wa biaymaanihim mugyadooda uu soconayo maxaa lagu odhanayaa bushraakum bishaaradiinni waxaa laydinku bishaaraynayaa bushraakum ay yuqaalu waa mubtadae bushraakum maanta jannaatin weeye tajrii ay qulqulayso min taxtihaa dhexdeeda alanhaari sabab ay qulqulayaan khaalidiina ay ku waari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda daalika kaasi jannada noocaasi iyo nuurkaasi huwa isagu alfawzu waa liibaani alcadiimi weyn yowma maalin balxuso istaag yaquulu ay odhan doonaan almunaafiquun munaafiqiintu ay odhan doonaan ragga ahiyo waalmunaafiqaatu kuwa haweenka ahi liladiina kuwa ay ku odhan doonaan liladiina kuwa ay ku odhan doonaan aamanuu alla rumeeyey unduruuna nafsuga nafsuga bay odhan doonaan kuwana waa bilaa nuur unduruuna nafsuga naqtabis aanu ku iftiinsanno naqtabis aanu ku iftiinsanno min nuurikum xagga nuurkiinna aanu wax kaga bidhaansanno ee nafsuga qiila waxaa lagu odhan doonaa qiila waxa la yidhi irjicuu noqda isaayi weeye irjicuu noqda waraakum war xagga dambe ku noqdaa la yidhi waraakum xaggiina dambe ku noqda faltamisuu doona soo raadiya nuuraa nuur soo raadiya bal noqda oo xagga dambe nuur balka soo dawbeed ayaa waxaad ku gudaan madog inaad ku dhaaftaan intaa markii la yidhi faduriba waxaa la yeelay la kala dhex dhigay weye faduriba waxaa la yeelay baynahum ay bayna almu'miniina waalmunaafiqiin mu'miniinta iyo munaafiqiinta dhexdoodii waxaa la yeelay kusuur derdi baa la yeelay derdi ayaa la dhigay derdigaasoo lahu isagu leh baabun albaab leh xagga mu'miniinta ay ka galeen baabun albaab leh albaabkaasoo baabinuhu gulihiisa oo fiihi ay fi suuri derdiga dhexdiisa ah alraxma raxmadii ay ku sugan tahay baabun lahu baabkaasoo lahu leh lahu darbigaasoo leh baabun albaab albaabkaasoo baadinuhu gudihiisa oo fiihi ay fi suuri darbiga gudihiisa ah alraxma ay ku sugan tahay wa daahiruhu duloodkiisuna waa xaggay munaafiqiinta ay joogaan wa daahiruhu duloodkiisuna oo min qibalihi xagga kale oo dhinaca kale gudaa mooye min qibalihi xagga kale alcadaabu cadaabu yahay yaqaaquuna way u dhawaaqi doonaan munaafiqiintu hum muuminiintaa way u dhawaaqi doonaan yunaaduna way u dhawaaqi munaafiqiintu hum maxaa odhan alam nakun miyaanaan ahayn adduunyadii markaad taygteen macakum miyaanaan idinla joogi miyaanaan ila dagaalami jirin oo aanaan ila tukan jirin qaaluu waxay dhahdeen balaa haa walaakinakum ha yeeshe idinku fatantum waad lumiseen anfusakum baad lumiseen wa tarabastum waxaad la sugteen muuminiinta dhibaato laguma aqoonin walaa maya waad nala soogteen walaakinakum ha yeeshee fatantum waad lumiseen laftilfitna saasa ku soo aroora qur-aanka macnaya macaalimta mid fatantum waad lumiseen anfusakum lafihinna ayaad lumiseen watarabastum waxaad la sugteen dadka iimaankana tad iyo dhibaato warkabtum waad shakideen oo qiyaamahooda waad ka shakisanaydeen wagaradkum waxaa idinlugoysay wagaradkum waxaa idinlugoysay alamaaniyu hawada laablakac waxaasaanu heli dambi dhaafkaas alamaaniyu wedidiilada iyo hawada laablasaca ayaa idinlu gooyey xataa jaa'a ilaa uu idinka yimi amruullaahi ilaahay amarkiisa geerida ah xataa jaa'a ilaa uu idinka yimi amruullah wagarakum waxaa idinku lugooyey billaahi alla dulqaadkiisa waxaa idinku lugooyey algharuuru mid lugooyo badan waa shaytaan algharuuru mid lugooyo badan ayaa dulqaadkii ilaah idiin dulqaadanayey ka faa'iidaystay oo idinku mugooyay marka ilahay ciqaabkiisma xilmigaana ee falyowma maanta laa yu'khadu laga qaadi maayo laa yuukhadu lagama qaadi doono minkum xaggiinna fidya isfurasho walaa min aladiina kuwiina laga qaadi maayo walaa min aladiina kuwiina laga qaadi maayo kafaruu gaaloobay ee gaalnimada caddaystay ma'waakum gurigiinna annaaru weeye hiya ayada ayaa mawlaakum ehelkiinna ah ayadaa xigtadiinna ah iyadaa idinku habnimo badan wa bi'sa almasiir meel loo noqdaa xumaaday wa bi'sa waxa xumaaday almasiir meel loo noqdo oo marjica hiya iyada weeyaane allah wuxuuli subxaanahu watacaala alam yani miyaanu u dhowaanin liladiina kuwii miyaanu u dhowaanin aamanuu alla rumeeyey an tafshaca inay khushuucdo quluubuhum qalbiyadoodu inay ku khushuucaan ay ku xasilaan lidikri illaah ilaahay dikrigiisa inay ku khushuucaan ilaahay aayaddan subxaanahu watacaala marka ilaahay la xusayo oo quluubta dadka iimaanka ay dawacdo ayaa ilaahay leeya miyaana dadkan quluubtooda u bislaamin sida wacdiga iyo dhagaysiga qur-aanka dabadeedta intay fahamto ay u hoggaansanto ay maqasho ay ilaahay adeecdo ma arkaysaa ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ina allaha istadba'a quluuba almu'miniin ilaahay baa maaragtay wuxuu u arkay inay raagsan tahay amba ay dib u dhacsan tahay qeybta muminiin markaasaa ilaahay canaantay saddex iyo toban sannadood oo keliya marka laga joogo soo degiddii qur-aanka ayaa ilaahay canaantan oo kale cabdillaahi bn mascuud laftiisa wax ku dhow buu sidaa lahaayo waatuu lahaa maa kaana bayna islaamina wa bayna an caatabana allaahu bi haadihi alaaya uma ubaxaynin buu ku leeyahay ilaa arbaca siniin afar sanadood baa anagoo islaam ahaynoo qur-aankuka soo degayay ayaabaa ilaahay wuxuu nagu canaantay inaanay quluubtayadu wanaagsanin arkaysa waa takuurta markaa quluubtoodu maxay u dabcilaadahay baa ilah waa canaanay adigana maxaad ku malaynaysa raggan kale waa nala canaantay cabdillaahi ibn mascuud iyo raggan dadka ragga qaarkood iyagoo adduunyada jooga ahal janna macruuf alam yaamin yaanu u dhowaanin aana lilmu'miniin wladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey an takshaca faacilka halkaa ku jira an takshaca inay u khushuucdo oo ay dabacdo quluubuhum qalbiyadoodu lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa inay u khushuucdo iyo wamaakii walima sidaa ku cadaf dikriga iyo wamaakii oo isaga wine inay ku khushuucdo nazala degay oo min alxaqa xaq ah kaanat shucub oo walaa yakuunuu aanay noqonin oo walaa yakuunuu aanay noqonin miyaanay u dhowaan kaaladiina kuwii oo kale uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablu ay min qablihim ayaga hortood oo dabadeed fadaala uu ku dheeraaday fadaala uu ku dheeraaday calayhim ayaga korkooda uu ku dheeraaday kuwa kitaabka la siiyey alamadu kamid midda dheerka kitaabka ka oo dabadeed faqasad ay qallashay amba ay ingegtay quluubuhum qalbiyadoodu ay ingegeen mar haddii waqtigu dheeraado quluubtooduba ingegaysa iska lumaysa wa kafiirun in badan oo minhum min ahli kitaab ahlukitaabka ka mid ihi faasiqun kuwa baxay oo kufriyey oo ilaahay daacaddiisa dibadda ka aawey iclamuu ogaada anna allaha alle yuxyii inuu nooleeyo alarda arlada inuu nooleeyo bacda mawtihaa dhimashadeeda dabadeed alhaa caa'ida ila alardi bacda mawtihaa arlada dhimashadeeda dabadeed nooleeyo ogaada allah wuxuu yidhi qad bayannaa waanu caddaynay lakum idinka waxaanu idiin caddaynay alaayaati aayaadka ayaanu idiin caddaynay lacallakum tacqiluun lishay tacqiluu si aad u fahamtaan si aad u fahamtaanood caqligiina u isticmaaltaan baan idin caddaynay ba allah subxaanahu wa ina almusadiqiina kuwa wax sadaqadaysta wax rumeeyaha odhanin ina almusadiqiina kuwa wax sadaqadaysta ee ragga ah iyo waalmusadiqaat kuwa wax bixiya ee sadaqadaysta ee haweenka ah wa aqrabu allaha jumlada ficliyadaas baa lagu xiray sababta ma garanaysaa ashan ayaa ku mawsuulad ahayd ama og tahay oo waxay noqonaysaa ina aladiina kuwa tasadaqu ma maaragtay tasadaquu wax bixiye ee sadaqadaystay sidaasay noqonaysaa marka lagu cadfay ina almusadiqiina kuwa wax sadaqadaysta ee ragga ah iyo walmusadiqaati kuwa wax bixiye ee haweenka ah ee wa aqraduu amaahiyey allaha allana amaahiyey ilaahay siday waxu amaahiyeen ee ilaahay wuxuu raalli ka yahay bay maalkoodu ku bixiyeen qardan amaah alla amaahiyey ama hadaasoo xasana wanaagsan dariiq wanaagsan ku bixiyey yudaacafu waa loo laalaabi doonaa ficilkuma kulligii ku binaysana dambe yudaacafu waa loo laalaabi lahum ayaga waxay bixiyeen baa ilaahay u laalaabi doonaa walahum waxay leeyihiin oo kale ajrun ajar bay leeyihiin kariim wanaagsan waa sanna weeye waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey wa rasuuluhu rumeeyey ulaa'ika kuwaasina hum ayagunbaa assiddiiquun kuwii run badan ah assiddiiquuna kuwii run badan kuwaasunbaa ah washuhadaa'u kuwaasunbaa ah markaatiyo ashuhadaa macnaa ilaahay agtiisa ayay shuhado ka yihin subxaanahu watacaala maarkaysaa oo ilaah waa laba suugsuug oo dadka ka mida ah marka ashuhadaa ah, ah, culimmadu waxay leeyihiin qofka sidiiqaaba ah calaa مقام min ashahiid ayuu ka sareeyaa bay leeyihiin kayaa agtitay shahiid shuhadaadka yihiin oo wanaag loogu markhaati kacayaa wa shuhadaa kuwaasunbaa cinda rabbihim bay ku yihi ayay ku yihiin cinda rabbihim lahum waxay leeyihiin ajruhum bay leeyihiin ay qiyaamo ku socon doonaan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniye ulaa'ika duulkaasina asxaabuuljaxiim jaxiima asxaabteeda wey iclamuu ogaada annama alxayaatu nolosha adduunye iclamuu ogaada maadu taafadu weya annama alxayaatu noloshani addunya adduunye amba liidataa lacibun cayaar cayaar inay tahay ogaada cayaar cayaar inay tahay ayaad ogaanaysaa walahwun iyo wax lagu mashquulo iyo waziina dhalanteed wax laysku qurux inay tahay ogaada watafaakur faanid inay tahay ogaada wax laysugu faano watafaakur iyo isufaanid inay tahay ogaada faanidaasoo baynakum idinka dhexdiinna ah ood idinka isugu faanaysaan watakaahur ku tartamid inay tahay ogaada watakaahur kala badsasho inay tahay ogaada amba ku tartamid fil amwaali xoolaha aad kala badsanaysaan iyo waalawlaad ubadkaba masaluha adduunyadan sifadeedu ka masali haytin roob sidiisa oo kale weeye masaluhaa sifadeedu ka masali haytin roob sidiisa oo kale weeye roob si wanaagsan u curtay roobkaasoo acjaba uu yaadgeliyey acjaba uu yaadgeliyey alkufaara kuwa beeratada ah amba beeralayda ah alkufaara kuwa beeralayda ah uu yaadgeliyey nabaatuhu geedihiisa nabaadkaa faacila acjaba ay la yaabeen ha odhanin nabaatuhu geedihiisa ayaadgeliyey asalka kufrigu waa wax qarin marka qofkan wax beerayaa inuu daalintu wax ku aasaayo wax dhanjadhayaayo suraacd waa kuwaasoo kale ayuusuraac uma acjaba yaad geliyey alkufaara kuwa beeralayda ah u yaad geliyey nabaatu uma dabadeed yahiiju qalala uma dabadeed yahiiju qalala oo satara waad arkaysaa hub nabaadkii geedihii sida wanaagsan u baxay mustara ayaga oo siiray jidka nabay uwada qaaray ma ogtahay mustara isagoo qaaray baad arkaysaa uu qaadayaa wuu surirayaa uma dabadeed yakuunu uu ahaado xudaamaa bubur uma dabadeed haddana yakuunu inuu ahaan doono ayaad arkaysaa xudaamaa burbur ay kinaayada adiyobaadi ay noqonaya baabaca wa fi laakhira aakhiro dhexdeeda waxaa ku sugan cadaabaa ku sugan cadaabka oo shadiid adag wa makfura dembi dhaafid baa ku suganoo min allah ilaahay xaggiisa ka ah wa ridwaanin raali noqosho weyn baa ku sugan oo min allaahi ilahay xaggiisa ka ah wama noloshu ma aha addunyaa adduunyo ilaa mataacu lguruuri lugooyo inkagoynta ayaa degan waa lugooyadii ilaa mataacu lguruuri lugooyo raaxadeed mooyaane waa raaxo lugooyo ah saabiqu idhaksada u degdega ilaa maksura dembi dhaafid saabiya min rabbikum xagga rabbigiisa ah wa jannatin janno u degdega janno udhaksada jumlada markaas waxay taallaa jar jannadaasoo carduhaa ballaarkeedu maaha dherarkeedu carduhaa ballaarkeedu ka cardi asamaa'i waalardi ka cardi asamaa'i waalardi samada iyo arlada ballaarkooda uu yahay labadaasoo laisku xiriiriyey ayaa ballarkoodu yahay dararkooduna hadalkiisaba daaba uciddat samadaasoo uciddat loo diyaariyey jannada waa imusay diyaarsan tahay muugta yaa loo diyaariyey liladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilaahi alla rumeeyey oo rasuulhu rumeeyey daalika kaasi fadlillaah jannadani fadliga ilaahay weeye yu'tii wuu siiyaa alla hi kan markaa fadliga u celi hi fadliga hi fadliga wuxuu siiyaa man buu siiyaa yasaa doono wallaahu alla dulfadli fadli alaha leh weeye alcadiim fadli weyn baa ilaahay lay subxaana watacaala allah wuxuu yidhi maa asaaba kuma dhacdo ma haleesho min musiiba ay musiibatan ninkaas kale ee faacilka musiibada ah maa asaaba ma haleesho min musiiba ay musiibatun musiiba kuma dhacdo fil ardi arlada kuma dhacdo abaaro iyo salsaal iyo balaayo iyo furkaano iyo wax ka qaxata dagaallo ma haleelo arlada arladaba kuma dhacdo walaa fii anfusikum lafihiinana kuma dhacdo walaa fii anfusikum lafihiinana kuma dhacdo ilaa maktuubatan xaal ay tahay sii ku qoran mooyaane ilaa maktuubatan xaal ay tahay mid lagu qoray mooyaane fii kitaab kitaab lagu qoray goormo ayaa kitaabka lagu qoray min qabli an nabra'a intaanaan abuurinba haa musiibadaba musiibadaba intaanaan abuurin ayay sii qoray weeyi amaba min qabli an nabra'a intaanaan abuurinba horteed bay qoray haa nafsaba musiibada ku dhacaysa horaa laygu sii qoraysa ina daalika kaasi ilaahay sii qoray musiibaduu sii ogaaday cala allah alla dushiisa yaasiir mid ku sahlan weeye waa mid ku fudud haddaba musiibadan inuu ilaahay sii qoray oo waxaa kugu dhacayaa uu kuu qoran yahay ilaahay muxuu inoogu sheegay muxuu inoogu sheegay muxuu ilaahay leeyahay waxaan dhacay oo dhan iyo musiibadan intaanan ku abuurin baabay sii qoray oo alla inoogu sheegay markayku ku dhacdo maxay likay laa ta'sow waa kan wuxuu ilaahay idinku sheegay likay laa ta'sow si aydaan ugu murugoonin likay laa ta'sow si aydaan ugu tiiraan ugu tiiraanyoonin calaa maa faatakum wixii idin seegay calaa maa faatakum wixii idin seegay oo aad ogaataan ilaahayba inaanay kuu qorin iyo maxay kale iyo walaa tasraxu si aydaan ugu kifrin walaa tasraxu iyo si aydaan ugu kifrin bimaa nimcada aataakum uu igu siiyey oo aada ogaato inuu ilaahay hore kuugu sii qoray wa kibri minka farxan wallaahu alle laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaal mid isqaadqaadid badan dhammaantii ilaahay ma jecla farxiida kibirkaa ma og tahay wallaahu alle laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid isqaadqaadin badan dhammaantii ma jecla faquur oo faan badan faan badan ilaahay matcaad soomaalida waxay yidhaahdeen waa ri'siisay yidhaah nin iskaasha allah wuxuuli subxaana wa tacaala aladiina kuwaasi yabkaluuna hadda mubtada ka dhigo kabarka qada aladiina kuwa yabkaluuna ku bakayla waxa ilaahay siiyey ku gacanadayda waya'muruuna fara annaasa dadkana bilbukhli gacan adayga iyo bakaylkinimaah nacas uma dhaqasho lahayn buu ku leey markuu arkay isagoo aba miskiinka kaamu sugaya abahal bilaalaxu jeclaawe kuldaruu qaba maog wayaamuru waa dadka ugu xun in isna waxbixin waayo kuna xumaayad ku waxbixinaya marad buu qaba ma ogta wayaamuruuna faraa'an naasa dadka bilbakli lahum cadaabu shadiid qadar qadar lahum cadaabu shadiid yafcaluuna almunkara wayaxuduuna annaasa calayh munkarna way samaynaya dadkina way ku booriyeen ay ku tirtirtooyaan waman yatawalla qofka jeesta ilaahay saacadiisa ka tsleyma waaya faina allaha alle kuwa isagoo alla haniyo ilaaha deeqtoona weeye hodanka ah weeye oo allaha deeqon waxba kaaga baahayn alxamiide waa allaha xaqa ule in la ammaano laqad arsalna wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray rusulanaa baanu diray bilbayinaati aayado cad baanu la diray wa waxaanu dejinay macnaha siinay macahum ay maca arusuli rusushii macooda waxaanu dejinnay alkitaab kutub baanu dejinnay oo kutub baanu siinay wa huwa naqli isgodfay waalmiisaana cadaalad baanu siinay oo cadaalad baanu faray alcadlu aladii tashhadu bihi alcuquul asaxiixatu almustaqiima cadaalad baanu siinay maxaanu u siinay kitaabka iyo cadaaladda liyaquuma si ay isugu taagaan annaasu dadku bilqistu cadaalad wa anzalnaa waxaanu dejinnay oo kale alxadiida birta ayaanu soo dejiyey sirbaaooga fiihi waxaa ku jira birtan oo ku sugan ba'sun balaayo shadiidun adag dhib baa ku jirta wa manaaficu nafci ku sugan linnaasi dadka ugu sugan markaa kitaabkii baa ilaahay soo dejiyey rusul buu soo raacay haddana gur buu soo dejiyey wajacalna alxadiida raabican liman ada manaa qofka hadduu ah, kitaabka mari waayo seefkaa maraysa ma og kitaabkaa horeeya soo markaysa laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaan aljihaadu bilcilmi baa laydha aljihaadu bilcilmi wahuwa afdal aljihaad marka intaa loogu taag waayo ma arkaysaa wa anzalna alxadiida korkii baa taalla raajic liman aba alxaqa wacaanadahu bacda qiyaami alxujati calayh saa darteed rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maka wuxuu joogay saddex iyo toban sannadood baa ilaahay u waxyoonaya qur'aanka mashgaca dhammaantiida qur-aanku siduu u badan yahay waa jidaalun maca almushrikiin bayaan baa ku sugan ciid caddaynta cidka loo caddaynayo adillo cadcad isaduubaa lagu oogay kadib ilaahay wuxuu rasuulka u fasaxay inuu hijroodo waxaa rasuulka ilaahay faray dabadeed tobqitaani bisuyuuti wa darbu riqaab wucusu bisayfi bayna yaday isaac taasuu kale seefkaas wajucilat risqii taxta dilli rumxi markaasuu ku jira risqiis waranka harkiisa ficil arisay taxta dili rumxi wajucila adillata waasagaara calaa man khaalafa amri waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum soomaalihuna maxaa ohan jireen xadiiskaa ku macano dhow waxaad harsato warankaagaa igu horqabowbayda waranku mahar buu leeyay maya oo markaad cadow iska muuqoysa jilgaaga saana ugu gamaaday waxaad harsato wax la harsa warankaaga ugu harqabo وان صلى الحبيب فيه بأس ما قصدا شديد ومنافع للناس وليعلم فعل ذلك إلهي بصيرا سمعي محال لو سمعي ليعلم الله ربيه أركه أنبه النوتية وليعلم الله ربيه أركه أنبه هذا علم عقاب يا الله المرنع كما لك من وجه ربيه أركه ينشره ألا أهي لنا alleh yansuru u helinayahu alleh iyo wa rusulahu haada ku cadfayni wa rusulahu bilhaybi xaalu ku suganyahay manaa dee qofka isagoon ilaahay cidma arkaynin ilaahay iyo diintii jirtaaraya bini aadam kale aan arkayn ina allah u arkaya subxaana ina allaha alle qawiyan allaha adagay subxaana watacaala awoodala casiisaan ciina kaabtaa walaqad arsalnaa waxaanu diray nuuxaa baanu daraa wa ibraahiima baanu daraa ilaahay sharrisuka uu garayaayo waxyibuu u soo dejiyaayo cilmiguu faraayo calaa macrifatin waa cilmi calaa bayina faman kaana calaa bayinatin min rabbihi arkaysa calaa bayina ayagoo ku sugan bay ilaahay diintiisa faafinayeen walaqad arsalnaa waxaanu dirayba allah yidhi nuuxa baanu diray wa ibraahiima baanu diray wajacalnaa waxaanu yeelay baa rabbi yidhi fii duriyatihima ibraahim iyo nuux duriyadoodii amba ubadkooda waxaanu yeelnay faracoodii fii duriyatihimaa faracooda waxaanu yeelnay annubuwa nebinimada ayaanu yeelnay macnaa intii dambe waxay ahaayeen duriyadii nebiyullaahi ibraahim baa la yidhaahdaaye oo nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam rusushii ka dhammaan rususha ka soo jeeda ma rusushii ilaahay soo diray waxay ahaayeen awlaadu nuux kadalika ibraahim alkhaliil calayhi salaam allah wuxuu yihi faminhum waxa ka mi walkitaaba baanu yeelay kutub faminhum waxa ka mida man baanu yeelay faminhum waxa ka mida iyagii dheh muhtad mid hanuunaybaa ka mida amba la hanuuntay in badan diintadaada isaga ekaata ismiga facaliya ismigooda kakasiiru in badan oo minhum ayaga ka mida faracood faasiquun waa kuwa baxay baa ilaahay subxaana wa tacaala kusay uma dabadeed qafaynaa waxaanu ka daba keennay ama qafaynaa waxaanu raacsiinay calaa aahaarihim ambiyada hore raadadkooda qafku waa xaje waa qadaadka waa iskabajelin ayaa la yidhahdaa waxaanu maaragtay ka daba keennay dhe calaa aasaarihim raadadkoodii waxaanu soo raacsiinay fii rusulina rasuuladayal faqafaynaa waxaanu dabagelinnay fii ciisaa ciise ayaanu dabagelinnay ibni maryama maryam inankeeda wa aataynaa waxaanu siinahu ciise alinjiil kitaabka la yidhaahdo ayaanu siinay wajacalnaa waxaanu yeelnay waa kuwa xawaariyiinta ahaa fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda waxaanu gelinnay ittabacuu raacayhu ciise kuwa raacay waajee macasnimadaada mid kastoo saliidkika waxaad u haysataa mid ciise raacaynaya aanba kiristaan sheeganay ijcalaad ciise marka ilaahay koonuu qur-aanku tilmaamayo inay quluub wanaagsan yihiin ay dabacsan yihiin waa biman aamana biاllaahi wa rusulihi wa ciisa cabdun min cibaad illaahi inuu yahay yaqiinsan wey maarkay maaha nacas walba allaahu ilaahi subxaanahu watacaala fii quluubi aladiina kuwa quluubtooda waxaanu yeelnay itabacuuhu raacay ra'sah qurid baanu yeelnay qurid ay dadka u tiraan wa rahma baanu yeelnay halkaas jooji wa rahbaaniyatan ittabacuuhaa rahbaaniyadan lama yeeline rahbaaniyada waxaa lagu nafsiyey ishtiqaal weye ishtiqaal wax la yidhaahdo weye oo masalan waxaad qadaraysaa ibtadacu waxay bilowdeen oo bidca ahaan ula yimaadeen rahbaaniya suufinimo ibtadacuuha jumlada tafsiiriyada wabtadacuu waxay bilowdeen rahbaaniya suufinimo ayay iska bilowdeen ibtadacuuha maa katabnaa kumaanaan farad yeelin haa suufinimada balay inay ibtidac tahay bal garanaysaa calayhim ayaga korkooda kumaanaan farad yeelin macnaa waxaanu ku farad yeelaya ma ahaanin ila ibtigaa'a ridwaani illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonistiisa mooyaane wax kale kumaanaan farad yeelin waxaanu ku farad yeelladuun inay ilaahay raalli ahaanshihiisa doonaan tafsiirkaas aynu qaadanayna annaga maa katabnaaha calayh ila ibtigaa'a ridwaani illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonistay doonayaan mooye wax kale kumaanaan qarab yeelin famaa racow may ilaalin markaa haa suufinimanii ay maaragtay iyagu la yimaadeen hadda intay la yimaadeen deena haddana aana ilaalin xaqa ricaayatihaa ilaalinteedii dhabka ahay fa aataynaa waxaanu siinay alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey minhum ayaga ka mida ah ajrahum baanu siinay wa kasiirun in badan oo minhum ahlulkitaabka ka midi faasiquuna weeye marka maa katabnaaha calayhim ay maa sharacnaaha iyagaa xagga naftoodan iska laasimiyey ila ibtiqaa'a ridwaaniillah laba qowl baa ku jira culamada qaar waxay leeyihiin waxay dibcadan ula yimaadeen qasaduu bidaalika ridwaan allah dibcada laftigeeda ula jeedeen inay taqarub ilaahay ugu dhowaadaan waa sida saciid ibnu jubayr iyo qataada ay ku fasireen qowlka kale wuxuu leeyahy maa katabnaaha calayhim dalik inamaa katabnaa calayhim waxaanu ku farad yeelnacuun ibtiqaaa ridwaanillah markaa famaa racawhaa xaqa ricaayatiha famaa qaamuu bima iltasamuuhu xaqa alqiyaam waa ceebayn la ceebaynayo laba waj ba ilaahay uu ku ceebaynaya marka hore waxay ku ceebsanyihin ku ceebaysan yihiin alibtidaacu fii diin illaahi maa lam yamar maa lam ya'mur bihi waxaan ilaahay farinaya bidco la yimaado marnabadkana waxaa lagu ceebaynaya waxay fasaareen haddana inay dee iman waayeen ma arkaysa allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeye itaquu allaha ilaahay ka baqa wa aaminuu rumeeya birasuulih rasuulkiisana rumeeya kasii sugnaadaye yu'tikum alla wuu idinsiin kiflayni laba qaybood buu rabbi idinsiin kiflayni laba nasiib buu idinsiin oo min raxmatihi ilaahay raxmadiisa ka mida ah. wayajcal lakum idinka wuxuu idin yeeli nuuraha buu idin yeeli doonaa nuurka oo tamshuuna aad ku socotaan bihi isaga wayadkur waa sabaabtii maaragta ee amarka eh wayakfir wuu dhaafi lakum idinka dembiyadiinana wuu idin dhaafi alkasru waxaa la yidhaha asalka laftiga alkasru waa qarin wey lidaalika maxaa la yidhahdaa koofiyadda in la gashado birta albubka ubkar baa laga marka madaxaagay qarinaysa marka ilaaha dembi dhaafiska badan weeye raxiim waana allaha raxmada badan weeye lianlaa yaclama laabani waa sila weeye sila weeye oo ilaahay subxaanau watacaala isagaa fadligiisa ku jira isagaa nuurkaa idin siin doona muxuu ilaahay nuurkaa idiin siinaya lianlaa yaclama ay liyaclama dhe markaa laadaasaa sila ah liyaclama si ay u ogaadaan ayaa ilaaha idiin siinaya liyaclama si ay ogaadaan ahlukitaab ahlulkitaabku si ay u ogaadaan maxay anlaa yaqdiruuna inaanay jaraynin ay lianlaa yaclama liyaclama si ay u ogaadaan ahlulkitaabi anlaa yaqdiruuna inaanay jaraynin calaa shay inaanay iyagu haysanin inaanay jarayn oo min fadli illaahi ah iyagaa iska dhiga inay fadliga ilaahay gacanta ku hayaan taa inay ogaadaan iyo maxay kale iyo waliyaclama si ay u ogaadaan ana alfadla fadligu biyadi illaah ilaahay gacantiisa inuu ku jira yutiihu wallaahu alla bilfadli fadli allaha u saaxiibkaa weeyaan cadiim weyn